الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد dersigeennaani waa dersigii shan iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii islaaxulmujtamac oo iska lahaa sheekh moxamed saalim albayxaani raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa alxadiidu alkhaamisu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo shanaad darsigan intaynaan gudagelin darsigii koob iyo tobnaad ee kitaabkan ka tirsan darsigii koob iyo tobnaad xadiidkii ugu dambeeyey oo ah xadiidka alxadiiثu taasicu walkhamsuun xadiidka konton iyo sagaalaad darsigaas xadiidka ugu dambeeyey baa dalabada iyo ardada qeyb ka mid ugu baraarujiyeen inaysan duubnayn dad dhegaystay marka halkaa xadiid baan macnaynayaa kabacdina darsigeena shan iyo tobnaad ayaynu u gudbaynaa alxadiidu taasicu walkhamsuun xadiidka konton iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay abu hurayra radia allaahu canhu allaha ka raali noqdo anna rasuulallaahi rasuulkii ale sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi la an yaxtatiba inuu soo gurto axadukum midkiin xusmatan xirmo xaaba ah calaa dahrihi dhabarkiisa iyo tunkiisana uu ku soo qaato ayaa khayrun uga fiican lahu ruuxa min an yas'ala inuu warsadoo dawarsado axadan qof oo fa yucdiya qofkii markaa uu siiyo ku ruuxi ow yamnacahu ama uu u diido yihahniyahoga leexa waxba ku siin maaye rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlahayaa inuu qofku tuugsado bani aadamka wax weydiisto iyo inuu kasab la yimaadoo shaqaystaay waxaa u khayr badan inuu shaqaysto walow shaqadaasba shaqo yar ha noqoto inaad inta buuraha iyo bannaanka u baxdid soo xamaalatid oo qoryo soo guratid oo qoryihii magaalada intaad keentid aada iibsatid oo baahidaadii markaas iyo culayskaagii adigu aad ku filnaatid ummadda iyo mujtamac iyo bulshada baahideedana aad wax ka qabatid ayaa waxay kaaga fiican tahay inaad wax fiican moodid dadka inaad dawarsatid oo tuugsatid sababtuna waxaa weeye su-aasha dadka wax la weydiista bani aadamkaa adigaan wax weydiisanaya wejigaaga dulli bay ku tahay inaad bani aadam hor istoogtaa tirada waxisiih bani aadam adoo kaleetaho faqiiru oo waa baahan qofka la weydiisanayo asagana dhib bay ku taha oo waxaa dhici karta maanta haddaad weydiisatoo biri weydiisatoo beri dambe weydiisatid inuu si xun u fakaro ama wax ku habboonaa uu diido ama wuxuu haystay oo dhanba uu isdhaafiyo intuba waa suurtagal asagiina dhib inaad u geysatid waxaa kaloo suurtowda inaad ka dhibtid qofkii ilxaax inaad ku samaysidoo aadaad u dhibta iyaduna waa suurtagal sideedana su-aasha bani aadamku ayadaaba waxay wadataa dulli iyo kulayl iyo xanuun wadata sidaa awgeed baa waxaa muhim ah qofka mu'minkaahi inuu noqdo qof arrimaha noocaasa ka dhowrsada kitaabka magaciisa waxaa la yidhahdaa islaaxu lmujtamac bulshada iyo dadka wixii islaaxin lahaa wuxuu rabaa marka sheekha kitaabkan leh inuu ku yidhaahdo halkaad bani aadam wax weydiisan lahayd walow shaqadaad ka shaqaynaysid dadku waa wax liitaha u arkay inaad kababaalashtid inaad maryaha toshid inaad waxa weeyaan xamaali noqotid inaad baabuurta alaabta ka dejisid inaad waxa weeyaan washmaan iyo waardiye noqotid waa shaqooyin caadi oo xalaal ah dhididkaaga iyo xirfadaada inaad isticmaashid baa kaaga khayr badan inaad bani aadamka wax warsatid waxaa xaqiiqo ah dad badan oo rag iyo dumar leh baa waxay xirfad u noqotay inay tuugsadaan waxaad u fiirisaan waxay leeyihiin xoog waxaad u fiirisaan waxaa qaybo badan oo laga yaabaa inay leeyihiin xirfaday xataa ku shaqaysan lahaayeen iyo aqoontii waxaad u fiirisaa magaalada waxaa ka jira fursooyin tiro badan oo dad wax haysto u baahan cid u shaqeeya dukaankiiba cid uga shaqeeya u baahan yahay baabuurkii cid uwaduu u baahan yahay kii wax haystay jidkii in la hagaajiyo kurtii shaqa wada bannaan laakiin waa waxay u barteen in badan oo bulshada ka midi eh inay masaajidda inta ka istaagaan ay yidhaahdaan maanta xaas baa iga dhintay birrina mid kale uu ka istaago uu yidhaahdo hooyaday baa meel heblo ku xanuunsan beri dambena uu yidhaahdo qalliin baan galay haddana uu yidhaahdo guri kalaha laga xirta waa hal qof waxaana laga yaabaa shanta salaado isku xigtay dadkiibay dhibahayaan daraasaadka lagama akhrisan karo waxaa laga yaabaa salaada in laga tukan waayo in adkaarta iyo tawxiidka laga akhrisan waayo qaylada ka baxayso mid halkaa ka istaago miduu halkaa ka istaago toban sano iyo labaatan sana ad arkayso intaa masaajka uu ka taagan yahay maalin walba baahi gooni ah shaqala-ani ma hayso laakiin tanay waxay u arkeen inay tahay shaqo fiican waxaa muhiim ah dadka noocaasa gacmaha in la qabto ayagoon loo daraanayn la wanaajinahayo shaqo loogu yeero laga waaniyo inaa maalin weyto wuxuu igu lahaa hadda ka hor salaada subax iyadoo roobda-ayo baan waxaan arkay inuu masaajidka hidaayo hortiisa gabar xijaaban oo fadhida waa salaadii subax waa qof dumara waa xijaaban tahay waa qoyantaho roob baa ku da'ahaya salaaddii markii laga soo baxay waxay bilowday inay dadka tirada waxisiiya icaawiya lacag baan inta meel ka soo qaaday baan damcaybu inaan siiyo markaasa waan arkay ayadiioo baxdo meel fog waa ka daba tegayb waa gaari waayo aad bay u dheeraynaysa isbitaalka cafwan gadaashiisa markaan marayna weymo ah meeshaasu iga warramaya isbitaalka cafwan gadaashiisa anagoo marayna buu yidhi gurigaan baan kusoo gaaray lacagtii baan siiyey waxaanu ku ihi shaqan kula raadinaya duruuftaan adag wakhtigaad ka lahaysid ayadoo laga yaabo in lagu dilo tooree lagu geliyo qof dumara cirdigaaga lagu xadgudbo waxaa weeyaan shaqaan kula raadinaya wax shaqahan kaaga baanaay male laga dilo ah, shaqada anaan haysto a ah, shaqo fiicana anoon cidna u shaqaynin baan hadda xoogaa soo jabjabsay tiri marka maandhow raalli iga noqo keligeed ma aha rag badan oo masaajidda ka istaago macruufoo la yaqaanaa sidaas ah oo waxaa shaqo mooday marka dhaqanka noocaasihi waa in laga deeqtoomo wax fiicanna maaha can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulkii alle laan yaxtatiba inuu soo gurto axadukum midkiin xusmatan xirmo xaaba ah calaa dahrihi dhabarkiisa dushi ayaa khayrun uga fiican lahu asaga min an yas'ala inuu weydiisto axaddan qof qofbuu wax weydiisto yidhi caawi waa shaxaada fayucطiya markaa qofkii uu siiyo hu shay hu asagii shaygiibuu siiyey aw yamnacahu ama uu diido u yihahdo waxba ku siin maayo halkaa xadii ayaa darsigii koob iyo tobnaad ka dhimanaayo casharkeenna shan iyo tobnaad baynu u gudbaynaa oo ah alxadiidu alkhaamisu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo shanaad can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhumaa ilaahay ha ka raalli noqdaa isaga iyo aabbihiiba anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama uriida waxaa lala doonay inuu u guursado cala bnati xamsata xabse bnu cabdimualib gabadhiisii ayaa nebiga la yidhi guurso fa qaala wuxuu yidhi nebiga suuban innahaa ayadu laa taxillu iima bannaana lih aniga innahaa ayadu ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii weeye min alradaacati xagga nuugmadana igula walaaloobay wayaxrumu waxaa xaaraam ah min alradaacati nuugmadana ku xaaraamooba maa waxa yaxrumu ku xaaraamooba min alraximi raximka iyo qaraabada wa fii lafdin lafdi kale wuxua min annasabi nasabka rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani fii saxiix muslim waxaa ku sugan caliy bnu abi aalib baa wuxuu ku yidhi nebi maxamedow gabdhahaa kaloo quraysheed uu adiga guursanayee gabadhan ina xamse ah oo reer cabdimualib ah oo qoorta ah ilaahay quruxdii iyo qaymaho qalanjada aho gabdhahaba ugu qiimo badan nabiyulahi maxamed oo gabadhan guurso waadna cilaysay oo qoysaskaa kaloo carbeed iyo qureysheed baad ka guursataay bal reerka hoos usoo milicso oo ina xamse guurso gabdhaheenna cid ka fiican ma markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadhan iima bannaano inaan guursado gabadha dhan haddii laga fiiriyo cali dhankuu ka fiiriya waxaa weeye xamse waa rasuulka adeerkii sala allahu calayh wasalam adeerkaa gabadh uu dhalayna ilmo adeer baa tihiinoo waa isgeydaanoo waa ajanabiba kaa tahay cali marka dhankaasuu ka fiiriyo gabadhan waayna adeerteene nebi moxamed waana gabarh qaymo badan dee xamsoo shahiidana wuu dhalo nin qaymo badan ahaaye nabi moxamedu gabadhan guurso dhankaas dhanaan ahaynoo marka waxaa jirtay buu nebigu dee adugu dhanka haddaa ka fiirisay dhan kalaa jiro gabadhu aysan xalaal igu ahayn aabbihii ayada dhalay oo xamse ah xagga nasabkana adeer igu ah iyo anigaa isku naas wada nuugnay xamza naas la nuujiyey huwey baa nuujisay ka bacdina nebi moxamed baa nuugay sala allahu calayhi wasalam hadday hal naas wada nuugeen marka maxay noqdeen walaalo xagga nasabka waa wiiliyo adeerkii xagga nuugmadana waa walaalo marka gabadha anaaba waxaan u ahay xigto iyo xigaaluo gabadhaydii weeyaanoo walaalkay baa dhalayo sidaasaabaan dhanka adeer uga ahayo xarig iyo xilo midna ii qaban maayo ayib gabadhaas ina xamse ah magaceeda culummadu dhowr qowl bay isugu khilaafsan yihin qolyo waxay leeyihiin umaamaa la yihahdaa umaama culummada gobol ka midna waxay leeyihin cumaaraa la yihahdaa qayb kale waxay leeyihiin salmaa la yidhaahdaa qaybi waxay leeyihiin caaisho kuwana waxay ku tilmaameen faatimo qaybina waxay ku sheegeen amatallaahi kuwana waxay ku sheegeen yacla kii dooni ha la yidhaahdo gabadhaas waa ina xamse waana rasuulkayna adeerti xagga nasabka waana gabadhiisa adeerka uu ahaa xagga nuugmada calayh isalaatu wasalaam waxay culimmadu isweydiiyaan gabadhaan naaska kula horta nebi moxamed xamse naas buu la nuugay abu salamana naas buu la nuugay wa salama naas buu la nuugay waad garanaysaan nebiyullaahi moxamed salama markuu rabay inuu guursado oo uu u soo bandhigo ku yidhi inaan ku guursadaan rabaa bay tiri iska kaydaah saddex cillo oo aana ku mutaysan inaad guursatid baan leeyahay markaasuu yihi ii sharax saddexda cillo maxay yihiin waxay tir horta waan oo qof weyn baan noqday waa midda labaade caruur badan baan dhalayoo dee agoon ah waan haystaa waa midda saddexaade masayr baan amuur ku dhigayoo waxaan ka baqayaa adoo guryahaygii kale aadi raba intaan kugu masayroo tafta kugu dhago dee inaan noqdo gabar rasuul ilaahay uu carado carar rasuul ay ugu dhacdoo aakhiradeeda iyo adduunkaygabaa sidaa ku seegee hadeerba faraha iga qaad saddexdaba waa kaaga jawaabayaabuu nebigu sal alla alay wasalam midda da-da ah, aniga ima jeedid miyaabi anaa kaa da-weyn waad iga da-yeer tahay midda masayrkana ilaahay baan kaaga baryayaa ilaahay inuu kaa zuuniyo midda caruurtan suma ogidbi carruurta adeerkooda inaan ahayo aabbihii ka dhintay ayaga iyo anugu isku naas aan noognay waaba dumaalba markaas waa gabar la dumaalayo ninkii dhintay walaalkiisoo nabi maxamed aba dumaalay sala allahu calayh wasalam marka cid iguma sokaysibi ilmahaane sidii buu nabigu ku guursaa sal alay wasalam marka waxaad fiirisaa ilmahan xikmadda ku jirtaa nuugmada xageebay xikmad waxay leeyihiin culummadu ilmahaanu hooyo naaskeed buu nuuga hooyada naaskeeda uu nuugay naaskan uu nuugayaa waa jus iyo gabal ka mida jirkeeda caanaha uu cabayaana waa wax jirkeeda iyo xididadeeda ka soo go-ahaya ninkii ayada qabay oo caanahan inuu naaskeedu ka yimaada sababka u ahaana oo xilaheed ahaayo inta guursaday oo reeraystay oo uurka u yeelatay oo umushay oo sababkiisa caanahay ku keentayna dee waa ninkii intaasba ilaahay uu ku fududeeyey labadaa jus uu wixii ka yimid oo caanahu ilmahani dheefsaday oo nuugay oo ku koray sidaa awgeed baa meeshaa waxaa ka timid maxrabnimo ah inuu ninkii xaaskiisu ilmaha ay nuujisaayey uu u noqonaya maxram xaaskiisu ilmahay nuujiso walaashiisna ilmahaas waxay u noqonaysaa eeddo gabadhii ilmaha nuujisay aysan dhalin ayadu hooyay u noqon walaalaheedna habaryar bay u noqon ilmaheeda ay nuujisayna waxay u noqonayaan walaalo intuba marka halkaasay ka imaanayaan ninkiina hadday gabahay gabar tahay waxaa la nuujiyey gabadha gabadha nuujisay caanaheeda ninkii caanaha sababka u ahay oo xaaska qabay gabadha maxram buu u noqonaya maxram ayuu u noqonaya ayib marka nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadhaasi xalaal ima ah arrinkani wuxuu ku tusinayaa qofku hadduu wanaagsan yahay in loo bandhigi karo qof munaasaboo la odhan karo qofkaas guurso oo lagula talin karo hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba waa arrin caadi ah nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday xaaskiisa xafse ah markii ninkeedii dhintay xafso ayaa aabbaheed wuxuu ula yimid abubakr abubakar waa ninka saxaabada ugu qiimo badan adigana waa jeceshahay gabadhaada ninka dadka ugu qiimo badan inuu kaa guursado wuxuu yidhi abubakarow xafsa waa gabar fiican ninkeediina waa dhintay guurso shib buu iga yidhi waa raba iyo ma rabo iyo waa ka soo fakarahaya iyo iikaade midna muusan oran waa iga aamusay waa isaga tegeybu saxaari kale uu tegey cumaan wuxuu ku yidhi cumaanow gabadhan xabsaan ninkeeda baa dhintay guurso waa ka soo fakarayaa buu yidhi kabacdina jawaabu isiyo wuxuu yidhi waxaa ii soo baxday maanta inaana guur aana diyaar u ahayn oo awoodi karin saddexaad baa waxaa ii yimid bi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo gabadha iga doonaya labadii ninuu hore ula rabayba shaksi ka fiican oo nebi moxamed a ilaahay calayhi salaatu wasalaam intaa muxuu la raadinayaa cumar shakhsiyad wanaagsan buu gabadhiisa la raadinaya cali abi aalib nebiyulaahi muxamedna wuxuu ku ogyahay inuu dee guur u baahan yahay kasoo reero kala laha gabadhanna wuxuu ogyahay gabadh wanaagsan oo gayaanahoo sharaf iyo qiimaba leh iyo weliba qurux inay tahay marka wuxuu nebi moxamed ugu guurso calayh isalaatu wasalaam arrin bannaan marka weeye in ninka gabadh wanaagsan la yidhaha gabadhaa guurso ama gabadha ninka loo ishaaro wax mushkilaana male ayb can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allaahu canhuma anna اnebiya sala اllahu calayhi wasalam uriidda waxaa lala doonay uriiddu mi aha anna nebiya sala اllahu calayhi wasalam uriiddu idin qoraya sax laftirkiisaasuu idin qoraya cali baa wuxuu ku yidhi uriiddu waxaan doonayaa cala bnati xamsata soo idin qori maayo uriiddu uriidda ka ron uriidda ka ron uriidda waxaa lala doonay cala bnati xamsata xamse gabadhiisa ayaa lala doonay faqaala wuxuu yidhi innahaa iyadu laa taxilu ima bannaana li aniga innahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay inantiisa weeye min alradaacati xagga nuugmadana igula walaalowday wayaxrumu waxaa xaaraam ah min alradaacati nuugmada waxaa ku xaaraamooba maa waxa yaxrumu ku xaaraamooba min alraximi raximka iyo xigtanimada oo dee walaasha iyo walaasha haday dhashay iyo eedada iyo waxa weeyaan ilmaha gabadhaadu ilmahay dhashay gabdhaha noocaas oo isku raximka aad tihiin wixii ku xaaraamoobi jiray baa nuugmadana ku xaaraamooba wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa min anasabi nasabka wixii ku xaaraamoobi jiray baa nuugmadana ku xaraamoob gabdhaha soomaalidu waxay dhaqan u leeyihiin inay caruurta isaga tagaan ayagoo wada degan oo laga yaabo inay ilmo wada nuujinayaan ayaa midu laga yaaba intay dan yeelato dhowr jeer inay ilmaheedii mid kale tiraahda igu siisi ilmihiina u gaajoodo kabacdina ay naaska jaqsiiso naaska siiso hadhowna laga yaabo intay la derso laisku fiicnaado in la yidhaahdo wiilkiiyo gabadha aan isa siino maxaa la isa siiyaa waaba walaale arrinkaa waa in aada looga taxadaro ilmaha isku naaska nuugay isma guursan karaan kala aabba noqdeen kala hooyo noqdeen isku nasab ahaanin mar hadday isku naas nuugeen dhowr jeer qadarkii loogu talagalay ilaa shan jeer iyo wax la mid ah ilmaha noocaasi ma walaalay noqdeen marka isma guursan karaan maxrabna waa isu yihiin alxadiiu saadisu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo lixaad can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bni mascuud sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama ayul acmaali shaqooyin iyo acmaal la qabta teeba axabu loogu kalgacayl badan yahay ilallaahi ilaahay xaggiis acmaasha bani aadamku ay qabtaan oo ilaahay ugu dhowaadaan waa tiro badan yihiin midda ilaahay ugu jecel yahay nebiyullaahi maxamed ow iishe qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama assalaatu tukashu calaa waqtihaa waqtigeedii dhexdii dushii lagu tukaday macnaha waxa weeye waa khabaro mubtadih baa ka xataan axabu lacmaali ila allah acmaal midda loogu jacayl badan yahay ilaahay xaggiisa asalaatu tukasho weeye calaa waqtihaa waqtigeeda lagu tukaday qultu waxaan ihi buu yidhi uma ayun yaa haddana ku xiga xagga fadliga oo soo raaca qaala wuxuu yidhi nebigu uma biru lwaalidayn labada waalid oo loo baari sameeyo loo baari noqdo loo samafalo qultu waxaan ihi buu yidhi uma ayun keebaa ku xiga qaala wuxuu nebigu yihi buu yidhi uma aljihaadu halgan iyo dagaal fii sabiili ilaahay jidkiisa lagu halgamo ayaa ku xiga rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan wariyey xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiid badan oo nebi moxamed inta la weydiiyey camal ilaahay loogu dhowaado maxaa ugu fadli badan uu jawaabo kala duwan ka bixiyey tusaale ahaan waxaad haysaa hadda axabu lacmaali ila اllahi inay tahay asalaatu calaa waqtiha mararka qaarkood waxaad arkaysaa axabu lacmaali ila allaahi inay tahay sadaqada la bixiyo mararka qaarkood waxaad arkaysaa axabu lacmaali ila allaahi inay tahay ee waxa weeyaan towxiidkii iyo iimaankii culummada marka jawaabta axaadiista noocaas ay ka bixiyeen way kala duwan tahay mar waxay ku leeyihiin dadka nebi moxamed su-aalaha weydiinayaa kala duwanaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qofka nebiga u imaanaya xaaladiisa nebigu intuu qaymeeyo inuu yidhahda nebi moxamed oo camala qabta maxaa ugu fiican markaasuu leeyahay waalidkaa inaad baari u noqotid qofkaanuu qaymayn gooniya nebigu siiya sal alla alay slm marka waa jawaab shaksi gooniya la siiye wey mararka qaarkood waxaa laga yaabaa oo nebigu sidaas wuxuu u qaymeeya shaksi marna waxaa suurtooday in la yidhaahdo waxaa lagu salaynayaa hawshan ayadaa xaalado gooni ah iyo waqtiyaal gooni ah oo ah mararka qaarkood waxaa laga yaabaa camal la qabta waxaa uu fiican asalaatu calaa waqtiha marna waxa uu fiican aljihaadu fii sabiili oo waa markii dagaal jiroo dee dadkii gaaladaha ay muslimiinta soo weerareen dhibaata taagan tahay jihaadka markaa ugu fadli badan markii baahi iyo duruufu ay jirto dadkii ay baaba-a baaba'ahayaan oo xanuunadan iyo duruuftan iyo abaarahanu ay jiraanna maalinkaa in ummadda wax lagu sadaqaysto oo xoolo la siiyo ayaa axabulacmaali soo gelaysa marka wakti walba iyo zaman walba iyo makaan walba iyo dad walba mar walba gooni baa loo fiirinaya fiiro gooniyaa la siin ayib waxaa saddexaadoo culimmadu kaga jawaabeen axaadiista noocaasa ah. markii nebiga la weydiinayay ayu lacmaali axabu ila allah oo uu yidhi assalaatu calaa waqtihaa inay jirto salaada wax ka fadli badan markaa nebigu muusan ogeyn sal alai waslam tusaale ahaan kabacdi baa loo sheegayaa culamada qayb ka mid a ah sidaa ku fasiray waxaa asal ah salaada xataa waxaa ka fadli badan iimaanka lanna asagaa asal ah asagaa asal ah waxay culimmadu yidhaahdeen saddexdaa masalo meesha ku qoran biru lwaalidayn iyo alsalaatu calaa waqtiha iyo aljihaadu fii sabiili midda ugu horrayso asalaad ah saddex xaq baa ku kulmay ilaahay xaqiisii iyo nebi moxamed xaqiisii sala اllahu calayh wasalam iyo xaqii ummadda muslimiinta ahi ee kugu lahaayeen saddexduba salaaddu way kulansantaha marka salaadan aad tukanaysid wax adiga keliga aad iska tukanaysaa u qaadane waxaad ogaataa inay tahay salaad xambaarsan xaq ilaahay kugu leeyahoo aad gudanaysid iyo xaq uu nebigu kugu leeyahoo aad gudanaysid calayhi salaatu wasalaam iyo xaq mujtamaca iyo bulshada muslimiintahay ay kugu leeyihiin oo naftaadu ay ka mid taho aad gudanaysa inay tahay saddexdaa qolob uga talagal ayib xaqa ilaahay waxaa ka mid ah salaada markaad tukanaysa waa niyeysanaysaa waxaad la imaanaysaa takbiir allaahu akbar waad tawxiidsanaysaa ashhadu an laa ilaaha illa allah tawxiidkii waa xaq ilaahay kugu leeyahay asagaad u rukuucaysaa asagaad u sujuudaysaa xaqullaahi wa xaqa nebi moxamed waxaa ka mid a ah sala allahu calayhi wasalam kow inaad salaadda tukatid nebi moxamed baa ku baroo ku amray waad gudata marka waad adeecda laba waxaa ka mid a ah ataxyaadkiioo wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu baa ka mid ah waad u ducaynaysaa assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu nebi moxamed baad u ducaynaysaa calayh isalaatu wasalaam marka nebi moxamed xaqiisiina salaaddu ku dhex jiraayo qof nebi moxamed xaqiisii gudanayaata xaqa muslimiinta ayaad gudanaysaayo waxaa ka mida markaad tukanaysid assalaamu calayna wacalaa calaa cibaadillaahi saalixiin dusheenna nabadgelya ha ahaato iyo addoommada ilaahay oo kalee wanaagsan adigaa soo gelaya oo dadka kalea soo gelaya oo malaa'igtaa soo gelaysa sida ogeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan qofka taariku salaadka ahi xaqi ilaahina waa gabay kii bulshadana waa gabay kii naftiisana xataa waa gabay oo qofka tukanaya wuxuu leey assalaamu calayna dusheenna nabadgelya ha ahaato taariku salaad maa assalaamu calayna odhanahaya salaadda ma tukani ummadna u ducayn maayo wacalaa cibaadillaahi saalixiina odhan maayo naftoodii wuu gabay marka qofka tukanayaaye xaqi ilaahay iyo kii addoommada iyo kii rasuulkaba waa ilaaliye hadday niyadu u fiyowdahay ilahay darti ay ka tahay waxaa la mid ah aljihaadu fii sabiili illaahi saddexdaasoo kalea ku kulantay xaqi alle iyo xaqii rasuulka iyo xaqii ummadda muslimiinta xaqii ilaahay baa ku kulmayo dee jihaadka waxaa lagula dagaalamaya wuxuu alla necib yahay oo kufri iyo gaalnimo ah ayaa lagula dagaalamaya marka xaq ilaahay baad fulinaysaa xaqii nebi moxamed baad fulinaysaayo wixii nebi moxamed uu kuugu baaqay oo kuugu yeedhay ayaad xaqii sibaad ka soo baxaysaa xaqii muslimiintaad ilaalinoo dumarkooda iyo ciyaalkooda iyo dalkooda ayaad cadowga iyo horarka yac kaleeda ka ilaalinaysaa marka xaqii nebiga iyo xaqii ummadda iyo xaqii allaah intaba waad gudanaysaa markaad mujaahid tahay wuxuu nebigu tilmaamayaa sala allahu calayh wasalama uma biru lwaalidayn baa kan labaad ah waalidka oo baari loo noqdo waalidka oo baari loo noqdaaye waxay ka mid tahay acmaasha ilaahay loogu dhowaado acmaasha ugu fadliga iyo wanaagga badan xuu baari noqotu baaridu noqonaysaa inaad waalidka baari u noqotid erey wanaagsan oo sharciga ilaahayna ku wanaagsan qalbigiisana u wanaagsan inuu kaa maqlo aabba macaani hooyo macaanto waalidkaygiiyow waxaa erey wanaagsan inaad ku tira bal suuratu maryam akhri nebiyullaahi ibraahim oo aabbihii la hadlaya aabbihina uu gaal yahay weliba caniiduho madax adag u qallafsan yaa abati yaa abati yaa abati yaa abati uu mar walba ku leeyahay wiilka gobanimada badan ee ducaysanee sidaa baarinimada ula hadlahayo odaygii markii ay jawaabtu asaga soo gaartay yaa ibraahiim war yaa ibraahiimow waxa aad wadid haddaadan joogin dhagax baan kugu dilayaa idhaafo e iga hijrooda dib dambe yaana ku arkay markaasuu odaygiiu sidaa ugu hanjabaya haddana wuxuu leeyahay aabbahayoba ku xataa haddaad kala aragti duwan tihiin oo uu gaal yahay oo uu qallafsan yahay abuukaw waa hooyada waana aabbaha asagu hooyada iyo aabbaha way qofka ku dhalay haduu gaaliya marka waxaa la rabaa eray wanaagsan kula hada ficilka aad u samaynayso kula dhaqmayso tusaysidna ficil wanaagsan ha noqdo qalbigana ka jeclow u ducee wax badan bay kugu soo jiideen kugu soo jeedeen hooye ku nuujisay dhabarka ku saartay dhabteeda aad ku xaartoo ku kaadiday ku mantagtay oo dhareer ka buuxisay oo weliba haddana lagu koolkoolinahayo fiicanoo lagu hayo laga yaabaa nashiidooyin soomaaliya in laguu tirinhayayoo lagu habahayoo lagu hagaajinhayay markaad weynaatay ayaguna ay daciifeen markaad isla ekaatay ayaguna ay dhimeen oo dacfi uu ku yimid oo ay tukubahayaan inaad waxa weeyaan dulqaadku dulqaadkoodii yaraaday oo xanuun intaasoo xanuun ku dhaceen aad maalin walba ka naxisid wiilkaagi baa wax dhacay wiilkaagi baa wax wiilkaagii baa waxaday gabadhaadi baa meel xun taagan gabadhaadi baa cid xun raacday gabadhaadi baa si xun u soconaysay oo waalidkaagu maqlo oo dhiigu ku karo oo sonkortu ku karto oo intaasu xanuun ku karaan oo hurdalaan ku dhacdo mau malaynaysaa inay duca kolkaas aad ka duco ka helaysa birulwaalideyn marka waa shay qaali ah ilaahay raalli ahaanshihiisaana ku qoran risaalo yaroo aan qoray baa jiro la yihahdo xuquuqul aabaa'i cala alaabnaayo haddii ilaahay noo idmo ramadaanka inagu gaarsiiyo caafimaad oo inoo suurta gasho aan akrin doona insha allahu tacaalaayo xuquuqda waalidiinta ka hadlaysa hadday tahay hooyo hadday tahay aabbe hadday tahay habaryar hadday tahay adeer hadday tahay tukun nuujisay kullu daalika waa aabbayaasha iyo hooyoonka kulligoodba marka waxa weeye adeerkii kullu daalika risaaladaas waa ku jamcina insha allahu tacala waan arki doonaa xadiidkani marka muxuu ina tusin xadiidkani wuxuu ina tusinayaa in salaada la ilaaliyo asalaatu calaa waqtiha iska ilaali salaada munaafiqa inaad tukatid salaada munaafiqa ma taqaan lix tilmaamood baa salaada munaafiqa qur-aankeena iyo sunnada nebigu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam lix tilmaamood iska ilaali qur-aanku tilmaamahaas munaafiqiinta salaada markay ku jiraan wuxuu ku sheegay wa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala markay salaadda u istaagayaan ayagoo wahsanaya oo caajisan oo salaadu culays ay ku tahay ayay aadayaan marka munaafiqu waa tukadaayo ogow waa midda labaade salaaddaa markay tukanayaan ilaahay ku raaligelin maayaana yuraa'uuna naasa dadkay istusinayaanoo sidaa ogeed baad arkaysaa salaadaha maqa ee cishaha iyo salaada subax in la yidhi way ku adag tahay munaafiqiinta sababtu ma garan salaada subaxa iyo cishaha waa mararka dadku ugu jamaaca yaryihiin munaafiqna salaadiisu ilaahay darti ma ahayn meeshii il yartu isqabatay markuu isleeyahay mujtamaca ku badan duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo saddexdaa dadku marra suuqa ka soo rogmanahayaan marra suuqii lawada laga soo yaacahayo markaasu waxaa weeyaan isku soo aadinaya ceshii haddii la gaaro qabow iyo wax yimaadaan ama salaaddii subax barkintuu dheeraysanaya yuraa naasa marka dadkay istusaan waa tilmaanta labaad weligaa salaadaada ruux bani aadama dheef ha ka siinin oo kaga raadine ilaahay dartii ha kuu aato qodobka saddexaad oo qur-aanku ku sheegay munaafiqiinta salaadooda walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila wax yar bay ilaahay xusayaan saasku u tukadaba bas ardukifaayarducaynta waa iska ridu kule waa dhaqaajana adkaar ma leh oo istikfaar ma leh oo wax kale ma leh ma lihin adkaarta salaada ka dambaysaa waajiba waa sunno laakiin waa dhaqan wanaagsan waa inaad ilaalisid adaana u baahan saddexdaa tilmaamood waxaa weeheliya munaafiqu salaada inuu wakhtiga ka dilo ousan ilaalin sida xadiidka anas nebigu uu lahaa sal lla alay slam tilka salaatu lmunaafiq yarqubu shamsa qoraxdu fiirinaya salaada casar oo kaleeto way socotaa way socotaa xataa idaa kaanat bayna qarnay shayaan shayaan labadiisa geeso kale markay kasii dhacayso oo ay baasha dhigato oo fallaaryaha iyo gudguduudka ay bixiso sii dhacayso qaama fa naqarahaa arbacan walaa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliilan markaasuu istaagaya afar ragcadood oo malagood galay oo uu ruux togay oo silc iyo rafaad ah oo aadmooddi digaag iyo tuka biyo cabahay dhagdhagdhagdhag ah oo boobsiis ah buu inta dhag ka siiyo ilaahayna xus maayo dhaqaajinaya salaada jamaacadana ma ilaaliyo tilmaamaha noocaasoo munaafiqu leeyahay marka intaad iska ilaalisay asalaatu calaa waqtihaa ogow dadka qaar baa waxaa lagu leeyahay hebel ninka la yidhaahdo afartan sano weligii asagoo masaajka banaankiisa taagan adin uma dhicin salaad walba ka hor buu soo gelayaa isagoo masaajka gudihiisa ku jiraa la adimaya intaa muxuu ilaalin jamaacadu ilaalinaya afartan beri qofkii salaada jumc soo ha soo haleelo jamaacada ku tukadaa munaafiqnimo waa ka bari noqdaa marka asalaatu calaa waqtihaa inaad salaada ilaalisid waktigeeda ku ilaalisid weliba awal waktiha xadiidku taa waa inuu tusinaya wuxuu labaad uu xadiidku inoo faa'iideyn oo muhim ah ardayga shiikhiisa markuu rabo inuu su-aalo weydiiyo inuu ardaygaasi muraajacaadka uu shiikhiisa ku samaynayo su-aalaha ku celinayo uu edebsado oo anshaxayo aadaabta ilaaliyo nebiyullaahi moxamed hal su-aaluu saxaabigu weydiiyey ilaahay camalkii agtiisa loogu fadli badan yahay oo ugu jecelyahay nebigu markuu ka jawaabo jawaabtii dhameeyey ayuu wuxuu yidhi uma ayun keebaa ku xiga nebigoo jawaabtii wada muuse hore usug usug maxaa kaloo eh, waxaan ku weydiin lahay kaleeto muuse soo dhexgelin mudaakhalo iyo dhexgal kama samayn waa u daayey markii nebigu jawaabta dhammaystirtay buu haddana su-aal kala weydiiyey weliba su-aaluhu waa kala nooco midna waa salaad mid waa birulwaalidayn mid waa jihaad marka ardaygu markuu sheekhiisa su-aal weydiinayo inuu su-aasha quruxsado edab iyo anshax u yeelo xadiidku waa ina baraya ilaan xadiidta nebiga waxaan u dhegaysanaynaa u akhriyayna inay nolosheenna wax ka beddesho oo ina saafsaafto ina hagaajiso oo ina qurxiso dhaqankeenna akhlaaqdeenna suluugeenna saan u soconayno saan u hadlayno saan dadka ula dhaqmayno kulli axaadiista nebiga waa inay wax kaa beddesho xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa qofka muftiga ah oo dadka u jawaabaya ama mucallimka ahoo dadka waxbaraya in laga rabo dadka bulshada ahoo wax ka faa'iidaysanaya su-aalaha ay ku badinayaan inuu u dulqaato u sabro u adkaysto ardaygan aad waxbaraysid oo casharkaagii su-aala kaa weydiinaya maskaxdiisa oo iska quraaradoon waxba ku jirin baad cashar u akhrida casharkaagiibaa marka su-aala ka dhashee waa inaad awood u leedahay inaad u dulqaadatid casharka ardaygaan uu wax kaa weydiinayo inaad u turxaan bixisid haddaad garanaysid haddaadan garanayn aad tirahda garan maayo macallin baan maalin dugsigiisa ugu tegay ciyaal yar yaruu farbarayaa marka maaha xataa kuwa quran waa farbar waa yar yar marka intaan la fadhiyey bay waxay ula imaanayaan bugaag macallin waa soo qoray alifbaabaa ku qoran midkuu u bogi waayo waxbuu inta ka khaldulaya soco wasakhiya wuxuunka waa macallin dugsiyaah qur-aanka ilahay buu dadka baraya ilmahan yarkaa marka wasakhiya wuxuunka marka lagu yidhaahdo wasakna lagu yihahdo xuntahna lagu yidhaahdo hadhow macallinka hadduu ku yihahdo wasaq xun baa tale anna macallinkiisu wuxuu u haystaa dadka inuu ugu fiican yahay arrinkaas waa khalad in baa ii sheegahay wadaad guriga dugsiga qur-aanka ilmaha ugu dhigahay ayaan ilmahayga waxay yidhahdeen biaabo dayuus maxaa la yidhahdaa dayuus markaasaan ku yidhi maxaa waaye macallinkaan ugu yidhahdaa aabo dayuus maxaa waaye markaasaan macallinkii waxaan mar labaadba haddana ilmay kusoo noqday erey kale ereyga hadda ma xasuusta aabo macanaas maxaa wix baa wadacay waagi dambe macallinku waa iska fasaxay haddaad mucallim tahay murabbi dad rabaynaya tahay waalid guriga caruuri kula nooshahay tahay hooyo ilmo korsanaysanaa tahay ilmaha caydaha bari de wax wanaagsan bar u dulqaado una waxa weeye dhimre wax wanaagsanna ha lagaa bartee dadka xumaatada ha bari shaki kuma jiro ilmahaasu hadhow wasakh iyo tuug iyo waxa weye wax dala buu kugu odhanaya haddaad ku tiraada haddaad waaas waxaa samayn weydo anaa wacal ah aabbahay ima dhalin asna intii kulu biro oran weligaa waxaad ku dadaashaa kitaabku waa islaaxulmujtamac islaaxulmujtamac inaan bulshada hagaajinno oo wanaaggeeda ka qayb qaadanana waa farriin kulligeen inaad dul saaran inaad ummaddaada wax u tartid maahane inaadan dhibin isku day taana xadiidku wuu inoo faaideynaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna waxyaalahaan ka faa'idaysayna ka mid a ah su-aalaha ardaygu hadduu kugu badayo hal su-aal buu ku weydiiyo mid labaad buu ku weydiiyo mid saddexaad buu ku weydiiyo mid afraad buu ku weydiiyey waxbaa xanaaqi ardaygaana waa baahan yahay aduguna wax unbaad garanaysaa waxaad garanaysa uga jawaab weliba sidaa ugu qurux badan uga jawaab weliba farxad iyo wanaag uu muuji colaadna ha uu muujini can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyey aakhirka xadiidkan waxaa ku sugnaa cabdullahi mascuud inuu yidhi walow istazadtuhu lasaadanii anaa u turay nebi maxameda haddaan ka ziyaado dalbi lahaa nebi maxamed waa ii lahaa bu alayh isalaatu wasalaam can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama ayu lacmaali acmaal la qabtateeba axabu loogu kalgacayl badan yahay ilallaahi alla xaggi su-aashaa waxa nebi maxamed loo weydiinayo saxaabigu u weydiinayo wuxuu rabaa marka loo sheego inuu ku dhaqmo inaga laakiin waxaan ugu badan sheekh saas ka waran oo aysan dhaqan ka ahayn ama kanu intuu mitir qodan yahay tijaabi ah ama waxa waya sheekh hebel baa fatwo saasa ku fatwadae mid ka bedelan inaad heshid raadi ah oo laga yaabo qasadkii iyo niyadii inay xumaato haddaad su-aal cilmi iyo culimmada weydiinaysid marka horena waa inay baahi keento ujeeddada iyo qaradka aad ka leedahayna waa inay noqoto inaad jahliga kaga baxdid ummaddana ku anfacdid qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alsalaatu calaa waqtihaa salaada oo waqtigeeda dusheeda lagu ilaaliyo taasaa acmaasha ugu fadliga badan waa waxa ugu horeeya oo ilaahay markaad hor istaagtay qiyaamada adoo qaawan ilaahay uu ku weydiinaya asala hadday ayadaasi kuu hagaagto wixii ka dambeeyo camalaa way hagaagayaan hadday ayadu kaa xumaatana rajo fiican malihid waa kaa dayriya nebi moxamed sal alla wasalam ilayaha inoo hagaajiyo qultu waxaan idhi bi uma ayu jeebaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nebi moxamed sal alla wasalam uma biru lwaalidayn waalidka oo baari loo noqda ayaa ku xiga hooyada iyo aabbaha oo baari loo noqdo waalidayn hadday doonaan muslim ha noqdeen ama gaal ha noqdeen hadday fiicfiican yihiin hadday xunxun yihiin haddaysan ku soo karin oo markay ku dhaleen ay ku tuureen mar walba waa waalidkahay ogow ayagaa lagaa abuuray jus iyo gabal jirkooda ka mid aa tahay qaar waxaad arkaysaa dhallinyaro ah oo meelaha bulshadu ku wada xidhiirto waalidkood caayahaya hooyaday saasayhay way idayacday ima soo korin waa i tuurtay aabbahayo saasuu ahaa hooyaday uu furay isna waa i dayacay aabbahayo hooyadaa kuma dhalin inaad caydi jirkoodii qayb ka midaana tahay dayacooda ayaga ilaahay baa kula xisaabtamaye adiga xaq waalidnimaa lagu leeyahay ilaali uma bir waalidayn wixii wanaagaana loogu baarinima samayna wixii xumaatah ay rabaan lagu yeeli maayo qultu waxaan idhi uma ayun jeebaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma aljihaadu dagaalan fii sabiili ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo ayaa ku xiga rawahu bukhaariy wa muslim alxadiidu saabicu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo toddobaad can ilmugiirati bni shucbata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala اllahu calayhi wasalam qaala muqiira wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi ina allaha alle caza qaalib ahayo wajalla weynaaye xarama wuxuu diiday oo idinka xarimay calaykum dushiinna cuquuqa alummahaati hooyooyinka ku caasigarowgooda wa wa'di lbanaati gabdhaha nolol xabaalidooda wa mancan haysasho diidid iyo wahaati keen wa karyaha ilaahay wuxuu idinka hofsadou nicib yahay lakum idinka alaaan saddex waxyaalood qiila waa la yidhi iyo wa qaala hebel wuxuu yidhi kutirikuteen wa karata su'aali su-aasha badnaanteeda wa idaacata almaali xoolaha dayicidooda rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey ayib xadiidkani wuxuu ka hadlayaa lix waxyaalood oo saddexna la yidhi ilaahay baa xarimay saddexna ilaahay uu nicib yahay shaki kuma jiro waxa ilaahay uu nicib yahay samayntiisa inaadan guul ku gaaraynin wuxuu ilaahay kaa xarimay samayntoodana guul ku gaari mayse ilaahay wuxuu idinka xarimay saddex waxyaalood kow cuquuqa alummahaati hooyooyinka ku caasigaroobidooda waxay culimmadu isweydiiyaan aabbaha in lagu caasi-garooba ayada maxalaalbaa maya oo xadiidkii abuubakar anufayc ibnu xaarif baa nebigu wuxuu yidhi alaa ukhbirukum biakbari alkabaa'iri dunuubta kuwa ugu waaweyn miyaanan idiin sheegayn haaya noo sheeg markaasaa nebigu yidhi alishraaku billaahi wa cuquuqu lwaalidayn ilaahay oo loo shirki sameeyo oo cibaadadiisa cid kale loogu daro iyo waalidkoo caasi lagu noqdo dee waalid haddii la yeeran aabbiyo hooyaba waa isla soo galayaa marka hooyada iyo aabbahaba in lagu caasi garoobaa waa xaaraam hooyada waxaa gooni loogu sheegay dhowr qodob kow xaqa hooyadu wuu ka badan yahay xaqa aabbaha oo xaqa hooyada ka weyn xaqa aabbaha ha ogaadeen kuwa u ololeeya xuquuqulmara xuquuqulmara xuquuqulmara xuquuqda haweenka waxawy maalinkii haweenka kuwa noocaas u ololeeya shareecada islaamku wanaagga ay siisay gabadha diin adduunkan soo martay oo siisay la heli maayo ilaahay waxyiguu soo dejiyey suu gabadha u karaameeyey isla xadiidka laftirkiisaana ku ogaan doonaa islaamka iyo qaabkay u kala dhaqan duwan yihiin gaaladu sida ay hablaha iyo haweenka ula dhaqmaan sidaa awgeed hooyadu xaqeedaa xaqa aabbaha ka weyn oo sidaasaa gooni loogu xarimo gooni loogu khaas yeela waa kow waa midda labaade hooyada iyo aabbaha marka la isbarbar dhigo hooyadu aabbaha waa ka dacfisanta waa daciif isdifaaca ilmaha inay iska difaacdo oo usha u gilgisho oo indhaha galka uga soo bixiso oo ay canaanato oo ilmaha awooddiisa ay hanato iyo xagga aabbaha marka la fiiriyo ilmuhu waxaa badan hooyada inay ku dhiiradaan oo ku caasigaroobaan odayga waxaa laga yaabaa iyo ushiisa intuu qaato inuu dagaalamo oo ul kala daalo oo xiro oo guriga ka cayriyo oo inin iyo nin noqdaan baa laga yaabaa laakiin hooyadu waa ka daciifsan tahay dhankaas sidaa owgeed baa gooni looga hadlay hooyada waa midda saddexaade diinteennu wakhtigay soo degaysay xuquuq badanoo waxaa jirtay haweenku ay lahaayeenoo gaaladu meesha ay ku saartayoo lagu tacadin jiray gabdhahoo shareecada islaamkuna taasay meesha ka saaraysa waxay ku leedahay hooyada il gooniya ku fiiri waxaad u fiirsaa qur-aankeena wasayna alinsaana biwaalidayh bani aadamkii la dhalay labadii waalid oo dhashan u dardaaranno markii labadii la sheegay baa waxaa lala warrama hooyadu dhibka ay soo martay xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan soo ma jeedid marka hooyadii baa marka gooni loo sheegay dhibbay kugu xambaartay oo dhibbay kugu umushay oo dhibbay kugu nuujisay oo dhibbay waxa weya kugu siday oo dhibbay kugu foolatay maalinkay awooddaada u baxsan lahayd oo ku ciidansan lahayd haddaad ka naxiso ka waran wiilkaagii baa cid toorrey geliyey wiilkaagii baa tahriiboo meel daran ka dhacay wiilkaagii baa dadlaayey wiilkaagii baa dad dhacay oy haq tiraado hal mara ah. ninkaan kugu dhacday ku tiraado markaas ama yaysan ku habaarina halka maroo aad ka naxisid ka soo waaqsan mayse weligaa waalidkaa ilaali cuquuqul ummahaat hooyooyinka in lagu caasi garoobo ilaahay waa xarimo waa midda labaade waa wa'dilbanaat gabdhaha nolol duugidooda in la nolol xabaalo ayagoo nool nabiyullaahi maxamed gabdhaha in la nolol xabaala ilaahay inuu xarimay buu sheegay qur-aankuna wuxuu sheegay dadkii gabdhaha nolol xabaali jiray ayagoo nool nool inay qiyaamada la isweydiin doono waidal maw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat gabdhihii ayagoo nool nool la xabaalay waa la isweydiin maxaa dembiyo lagu dilay xagga bare lagugu dila ayadaa la weydiinaya carabtu waxay aqoon jireen gabdhaha inay nolol xabaalaan laba qodob marka waa muhim kow qabdhaha gabdhaha qaabkii u nolol xabaali jireenoo laba qaab buu ahaa sida xaafid binu xajar fatxubaariga uu ku sheegay middood waxaa weeye haweenayda markay uurka leedahay oo ay rabta inay foolato oo xilli fool la gaaro ayuu ninka xaaskaas qabaaye kaxaynaya haweenaydaa foolanaysa meesha inugu isbitaalka aan ka geyno buu asagu wuxuu geenayaa god weyn oo qodan agtiisuu ku leeyahay halkaa ku foolo markay dhasho hadday wiil dhasho ayada iyo wiilkiiba wuu soo qaadayaa wuu karaamaynaya hadday gabar dhashana ilmihii sagaalka bilood uurka ay ku soo siday oo ay foosha xanuunka badan u soo martay oo ifka maanta ugu soo baxay markuu saa uga soo jeedu godka ku dundaleynaya keligeed ah oo umul ah oo xanuunsan ayuu leeyahay orad ka socda dadkii gabdhaha qaabka ula dhaqmi jiray baa maanta waxay rabaan intay inaga xoog bateen oo ina gumaysteen inay caqligana naga gumaystaan oo yidhaahdaan gabdhihii meel baad kaga dhacdeen markaasaa in badan oo haweenkii ka mid a oo aqoontoodu gaaban tahayna intay ku katoomeen oo run moodeen baad arkaysaa kuwa suxuldubaya ku haya maalintii haweenka war maxaa idinku dhacay waa xorown oyaad ka xorowdeen weligaa xoroobi mayse gal iyo muslimba in kastoo awooddaadu gaarto cabdullaahi baa tahay addoon ilahi baata armaad ilahi ka xoroobi kartaa maya cerka asagaa leh oo dhulka asagaa leh oo adiga asagaa ku ilaahay kama xoroobi karti mar walba adoon ilaahi baataa marka qaybtaas ayadaa marka ugow qaybta labaadoy ugu nolol xabaali jireen waxaa weeye waxaa laga yaabaa mar walba ninka xaaskiisu markay dhalayso inaysan ag joogin hadday gabadhii dhalato uusan nolol xabaalin isla markiiba uu u kaadinaya marka laga yaaba lix bilood lix sana iyo meelaha inay jirto waa markay uu fiican yihiin oo waxa weyaan labiskooda iyo ciyaartooda iyo nashaadkooda iyo firfirconidooda gabadhiisii oo lix sana meelahaa jirtaa oo maalin hooyadeed wuxuu ku leeyahay iigu labis qaraabadaan soo booqanaynaahay markaasaa laga yaabaa hooyadii inay si fiican gabadha ugu labisto u kaxayn god uu soo diyaarsaday oo godbaas ah hoggaasuu la tegayaa gabadhiisii oo lix sano jirta wuxuu leeyahay aabba fiiri waa ilmo yaroo lix sano jiro aabbaheed soo raacday oo ku kalsoon oo laga yaaba inay ciyaarayso saastay u fiiriso gadaal inta ka istaago ku tuurayaa marka khalaas isagoo arkaya bay gabadhihiisa ceelkaa ku dhacaysa way isaga tegayaan marka labadaa qaabba gabdhaha way u nool xabaali jireen carabtu sida xaafid ibnu xajar fixulbaariga ku sheegay sababkii ku kalifay inay gabdhaha nolol xabaalaan dhowr waxyaalood baa qur-aanku tilmaamay guud ahaanna noqon karta qodobka koobaad waa imaan la-aan gabdhaha waxay u nolol xabaali jireen imaan la-aan walaa taqtuluu wlaadakum war gabdhii carruurtiina halaynina khashyata imlaaqin iyo min imlaaqinba qur-aankuma soo kumid arag ah. idinkoo faqri ka baqaya ilmaha halaynina marka waxay islahayeen islaantan dhowrkaa gabdhood hadday dhowr gabdhood kugu dhasho waxaan yaa korinayo maaro u hayo ilaahay baa koriya ilahay baa waxay naxnu narsuquhum wa iyaakum kuwaanaad dhasheena risqooday wataanoo rabbi baa arsaaqaya adigana alla ku arsaaqaya adugu waa ma rabtid marka in lagu dilo lagu yidhaahdo risqa ilahay buu cunahaya ayadana hadili imaan la'aan noocaas way haysay oo iman imaan ay u dili jireen oo gabdhaha risaq bay bil looma haya ah qodob labaadna way u dili jireen oo fawdaa jiri jirtay oo nadaamo jiri jirin oo diino ma jiri jirin oo waa la isdili jiro waa la isdhici jiro gabdhaha waa la kala dhici jiray nin la yidhaahdo sacsacata bnu naajiya tamiimi baa nimanu inta soo weerareen baa gabar uu dhalay iyo xoolo iyo waa la dhaca ninkii waagii dambaa waxaa heshiiyey asaga iyo qolyihii gabadha ka dhacaa la heshiiyey wuxuu yidhi hadda haddaynu heshiinay gabarh baa igala keen jirtay gabadhii iisoo wareejiya maxaa de gabadhi waanu reeraysano waanu qabnaaye dhacba ha ku maqnaatee wataasa warayso hadday ku rabto ha ku raacdo maamaan dheehaye ninkaygaa rabaabayta anugu wuxuu yidhi ma inta kaa dhacay baa ninka iga kaa dhacay haddana sii rabtaa waxaa igu ballan ah gabar aan dhalay meeshaan ku arko inaan kow kaga siiyo maalinkaasuu wuxuu bilaabaa marka inuu gabdhaha nolol xabaalo iyadoo nool carabina waa ku dayata kulligood ma ahayn oo waxaa jiri jiray waaa sacsaca ma aha nik ninka gabdhaha aasi jiray waxaa weye waa qays nin qays la yihahdo qays ibnu caasimin la ohan jirayoo atamiimi qays ibnu caasim atamiimi sacsaca waxaa weeye waa ninka hawsha ka dhiidhiyey gabdhaha noocaasa ah oo la nolol xabaalayo waa farasdaq ninka la yidhahdo gabyaaga ahaa ninkaas awowgiis weeye ninkaasaa wuxuu arkay gabdhahan qaabka loo sulcinayo nin muslima ah maaha waa gaal laakiin dadnimaa ku jirta bani aadantinimo ah wuxuu yidhi nin kastoo gabari u dhalatay oo qoonsanayo anaa madax farashadeeda dhiibaya isii gabdhuhu marka kasoo soo gadan jiray oo ka soo qaadan jiray waa korin jiray wuu tixgelin jiray ilaa waagii dambeeto farasdaq uu ku gebiyey awowgey gabdhihii la noola xabaali jiray ninkii badbaadiye weeyaan waxaa la sheegaa farasdaqaas awowgiis oo sacsaca ah ibnu naajiya iyo ninkii la yidhaahdo qays ibnu caasim atamiimi labadu waa reer bani tamiim oo midna gabdhaha nool xabaalkooda bilaabay midnaha gabdhaha badbaadadooda ka shaqayn jiray inay islaamka soo gaareen labaduna ay islaameen oo saxaabo ay ahaayeen buu xaafid ibnu xajar fatxubaariga ku tilmaamaya qofka gabdhaha qaabkaa u laynaya ama caruurta saddex dhan buu wuxuu ka galay dembi weyn waa marka koowaadee dee waa bani aadamoo inna qatlahum kaana khidan kabiiran waa dembi weyn nafaan waxba galabsan in dishi waa marka labaade adduunkan kharaabkiisa iyo hallowgiisuu ka shaqaynaya qofka nolosha gabdhaha noola xabaaraya sababtoo a ah adduunkan waxaynu wax ku nahay waa rag iyo dumar haddii ragga la waayo dumarku keligood ma jiri karaan haddii dumar la waayona raggu keligood ma jiri karaan marka waa adduunka kharaabkiisuba ka shaqaynayaa kharaabulcalam buu ka shaqaynayaa qofka gabdhaha noola duugaya waa midda saddexaade xagga ilaahay marka la fiiriyo waa qof aad uga rajaxun ilaahygii abuurtay sababtoo ah wuxuu leeyahay kuwan anigu masaariif uma hayo marka raxmaddii ilaahay buu ka quustayoo suu'u danni bilaahi buu qabaayoo ilaahay buu malaxun ka filanaya ilaahay carruurta ila korin maayo oo risiqooda isiin maayo maxay igu dhalanayaan waxaa la mid a ah dadka maantayto irbadaha tallaalkaa qaata oo taranka la dagaalama ayagoo mabda'a aaminsan intaanoo ilma anigu see u gelaya iskuulkooda maan maaro u haya jaamacaddooda maan maaro u haya caafimaadkooda miyaan maaro u haya annagaaba mushaar yara qaadanay ku odhanaya qaarkood nafsu dariiqa weeyo dhaqankii carbeed ah war ilaahigii ku abuurtaa kule naxnu narsuquhum waiyaakum risaqooda adigu ma haysid ilaahigii abuurtayba haya xataa haddaad la nicib tahay ilaahay waa noolayn rabbigaa abuurtaa noolaynaya faraha ka qaad adiguna u dadaa marka dadaan ilaahay rajo fiican ka lahayn aadantanimadiina ku xadgudbahayoo gabdhihii qaabkaa u laynaya sharciga ilaahayna ku xadgudbahaya imaan la-aantuna hayso kulli gaalaba waad aragteen laba iyo hal xabbi wata soo midaan arag meelahaas xoogaa dalxiiskii loo aada markaa tagteed waxaad arkaysaa oday iyo maamo waayaroo wada socda ilmahoodii meeya hal xabbaa laga yaabaa inay dhaleen uu ka dhinta bas ayaguna waa istilaaleen waxaa laga yaabaa laba xabba inay dhaleen oo muddo meel aado labadoodana mid walba mid gooni ula saaxiib yahay maxaa halkaiya labada dhigay imaan la-aantaas haysa inaan marka sidoodii u fakarno oo qaabkoodii u fakarno aan raahno carruurtaan noloshoodu waa adag tahay iyo labadaabaana ka badin karin iyo xaggee wax u sii wadaaye dhaqan meel kale laga soo ergeday weeye dhaqan islaamna ma ah mid soomaaliyeedna ma ah ilaahayna xadgudub haka geli qaybta saddexaad <clears throat> oo ilaahay uu xarimay lanna xadiidku wuxuu ahaa cuquuq alummahaat wawaad albanaat wa mancan wahaati wa mancan diidmo wixii xuqu xaqoo lagu lahaa oo kuu waajibay la diido iyo wahaati oo waxaadan xaq ulayn aad tiraahda keena oo waxaan soconaynin wax allaala wixii lagu leeyahayna ma ogeli wixii dadku leeyihiinna waa raadsanah ninkii odayga ahay oo yidhi aan walaala ahaano aan waxayga ahaysto sad waxa weeyaan aan walaalo ahaan oo laba nin oo walaalo aan noqon oo saaxiibo ah waxaygana aan haysto oo yaana waxba ku siin waxaagana aan kula cuno waa wacnaan lahayd wadnaad diidaybu arin fiican wey ma xuma fikrad haddaa saa ufakaraysa lakiin wadnaha ma ogolya hadda qofka bani aadamka ah dareenkiisa waxaa soo gelaya suwar iyo tusaalayaal badan mancan maalan zaka kugu waajibtay waa diidday nin baad tahay gabar baad qabta xuquuq reernimo ay kuu leedahay baa jirta ama meher ha noqoto ama masaariif ha noqoto ama maskankii iyo meeshay degi lahayd ha noqoto ama marasho iyo waxay xihan lahayd ha noqoto xuquuq bay kuu leedahay ama mucaasharo iyo dhaqan suuban ha noqoto wixii xaq ahaayo gabadhaa walaashaayo muslimada ay kugu lahayd manci inaad ku samaysay oo tiraado unkusoo la soo istaagtid naashidaadka war aduguba naashidas raggu naashiday noqdeen moogtaa si dumarku u noqdaanba qur-aankaana tilmaamay ragguna naashida waa noqdaan dumarkuna noqda labadaba fii suurati nisaa ba ilaah ku sheegay wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan waa nin naashida naashis buu noqda asna marka haddaad xaqeedii u diidid kugu waajibay oo aad tirahdee maya oo aad amar ku taaglaysid dee ilaahay wuxuu kaa xarimaad ku jirtaa wamancan waxaa la mida cagsi gabadhi nin baa qaba xuquuq buu ku leeyahay uu u yeertay dan buu ka leeyahay waxa weeye amar buu siiyo wax wanaagsan buu u diray way ku caasi garowday waxayna rabtaa inuu biilo oo meher siiyo oo masaariif siiyo oo hagaajiyo oo qurxiyo ayaduna inay qurxiso ma rabto ayadana lama ogola waa waxaa soo gelaya waxaa kuu furan dukaamo iyo baakhaaro iyo goob ganacsi waxaad rabtaa dadka kuu shaqaynayaa inay kuu hagar baxaan oo si wanaagsan oo hufan kuugu shaqeeyaan oo aan hal qofna ku khayaanin saasaad rabtaa mushaarkii marka la gaarana waa sirc iyo sanxariir baad u dilaysaa shaqaalihii waad ku amar ku taaglayn waad ugu hanjabin waad ku addoonsan waad ku silcin suquuqul baad ku dirma waxa laga yaaba maalinba kun shilin saad u siinaysid inuu silcba ku noolaado qofkaana waxaa laga yaabaa guri karaahu degan yahay ilmaha nolol ka sugahaya markaasaa bishiio labaatan maraysay shan iyo labaatan baa la odhanaya lama siinin masaariiftiisii inaad diyaar u noqotay adiga si wanaagsan in lagugu shaqeeyo oo garaadkaagu intaa gaaray waa sax in laguu shaqeeyo si fiican laakiin adigu dadkii kuu shaqaynaya xuquuqdeeda aad siin weyday wa mancan wahaatin baad ku jirtaayo dee waxaagiina waad oofsatoo si fiican in laguu shaqeeyaad rabtaa wixii dadkana waad diidayo waad u goynaysaa bulshada inkaarqabaata oo wax ilaahay nebi muxa ilaahay uu kaa xarimaad samaynaysa waxaa la mid a ah dadka goobaha cibaadada ka shaqeeya masaajidka waa imaam oo waa mu-adin oo waa shiikh waxaa laga yaabaa inuu mushaar lagu siiyo uu shaqaale yahay ku shaqaynaya hadduusan qofkii si wanaagsan u shaqaynin bishuu markay dhammaatana uu yidhahdo mushaar keliyaan usoo xaadirayaa oo mancan waraag sababtoa ah dad baa dididkoodii iyo waxaad cunaysaa waxay soo shaqeeyeen shaqadaada ka soo baxo gudo ninbaa darawal u taha ama darawal baa laguu yahay waxaad rabtaa baabuurkaaga inaan la hadlayn si fiican loo wado steerinkiisa olyadiisa taayiradiisa suu u soconahayo wax walba tay kuu kontarolan yihiin dhibicna aysan ka xumaan laakiin shaqaalihii iyo darawalkii kuu wado maantao dhan meeshaa fadhiyoo ku cubnaa waxaa laga yaabaa markii bishii la gaaray inaad dayacdi ama waxaa laga yaabaa kii darawalka aha inuu xadgudbo yidhahda birtaan ma adaale maxaa kaa galay meel allaala meesha waxa way askari jiifigi wixii la sheegi jiray bankii wuxuu dhan buu ka boodsiinahaya asbuuc markii la joogaba baabuurka xagga olyo ka sii dayn taayiradii waxbaa hallaabay waa ninaan danka halahayn had xoolo usan lahayn buu wadaa khalaas dulmi weeyaan waa mancan wahaad inaad marka diyaa waxaad rabtaa maalan inaan lagu xaman oo lagu caayin oo wax lagaa sheegin oo lagu xadgudbinaad rabtaa aduguna waad wadaa ah, astaqfirullah astaqfirullah hebel ka warrama inkaar buu qabaa kaas leeda maxaad ka istiqfaran subxaan allah subxaan allah subxan hebel la ka warrama duca muu qabo hadda ka warrama saas aha waa iska wada sax ducayso oo ilaahay baryo adkaartaada akriso lakiin khalqiga ilahay nabadgeli inaad tidhahdid marka anigana in lagu xadgudbo ma rabo dadka kana waa ku xadgudbayaa wamancan wahaa marka wixii xuquuqoo adiga kugu waajibtayna inaad diiddo gees iska marisid wixii xuquuqoo aadan lahaynna aad codsatid arrinkaasi wax habboonaa wahaatinta waxaa soo gelaya waxaadan xaq u lahayn ba inaad codsatid maalan su-aalaha kuu bannaanayn waxaan xalaal kuu ahayn waxaadan xaq u lahayn codsigooda iyo raadsigooda arrimahan noocaasoo dhan shareecadeenna islaamku wax walbeeta way ku xadido way ku habaysa saddexdaa qodob marka waa xaaraan wa kariha lakum alaaan saddex waxyaalood buu ilaahay idinla nacay idinlama rabo raalli idinkama aha wa karaha ilaykum اlkufra soo ilahay qur-aan kuma sheegin kufriguu ilaahay idin nibcaysiiya ilaahay waxyaaluhu necab yahay marka wax saxa ma ahaano in la sameeyo mar hadduuba ilahay necab yahay ka fogow maxaa ka mid ah qiila wa qaala waa laisku khilaafsan yahay qiila waqaala labadan erabe meesha ku qoran ma laba ismiba mise waa laba ficil waxaa loo badan yahay inay laba ismi laba ficil yihiin qiila marka waa maxay waa ficil maadiyo majhuul loo baneeyey qiila waxaa la yidhi kuturi kutayso lama yaqaano halkan waa meeshaan ku aafaysannahay meelaha loo yaqaano fadhi kudirarka soo mid ah meelahan sabanka iyo waxaan arka meelo dad aada moodaysa say u fadhiyaan yaabaysa mararka qaarku qofka muslimka ah wakhtigiisu waa muhim makhaayad fadhiiso oo shaah cab oo wax dalbo oo cunto cun laakiin intii aad u baxday markaad dhammaysatay wakhtigaana wakhti kugu socda weeyaan ogow saacadaha meesha aad ku dhimisay fadhi kudirirko aad leedahay wakhtigaan beerdaraynayaana waa wax qiyaamada su-aal lagaa weydiin doono oo ilaahay rasuulkiisaa tilmaamay sala allahu calayh wasalama qofka in la weydiinayo can cumrihi fii ma afnaah cumrigiisii muxuu ku dhammeeyey marka fadhi kudirirku waa qayb ka mida cumrigaaga waana qayb ka mida qiyaamaha waxaa su-aal lagaa weydiinayo qiila waxaa la yidhi doorashadii ka waran badii ka waran b b c-da ka waran tani maxay sheegtay maanta maxaa la sheegay ku ohanhaya maanta maxaa la sheegay maxaa la sheegay marka waa majhuul qiila markaasuu kalena leeyaha waxaa la yidhi warar lagu kalsoon yahay ila lagu kalsoon yahay waxaa weeyaan hay-ado lagu kalsoon yahay waxaasoo dhan baase maba yaqaanba in lagu kalsoon yahay in kaleeto yaa ku baray goormaad baartay cadaaladooda iyo shahaadadooda markaas axkaam lagu sa ana hadda ka hor youtube-ka ka dhegaysu koorama oo yaa soo dhigay qof hebel baa soo dhiga waa caano waa laga yaqaanaa meesha inuu salaad tukada ma taqaanid inuu ilaahay ku xihan yahay ma taqaanid sidaa awgeed waxaad ogaataa wax kastood qortid iyo wax kastood ku hadashid ilaahay wuu koob yowma yabcaum اllahu jamiica fayunabiuhum bimaa camiluu axsaahu اllaahu wa nasuuh wax allaala waxaan samaynay ilaahay wuu koob kulligood waa kooban yihiin buug bay ku aruursan yihiin meel bay ku qoran yihiin qiyaamadaa laguu keenayaa marka wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada wax allaala waxay shaqaysteen dadku adigoo xaadira la horkeenayaa marka wakhtigaaga markaa iska dayicinoo qiila waqaala iyo fadhi kudirarka iyo camal la-aanta iyo waxaa laga yaaba meelahaas aan u fadhino casarkii inaan shaxaa tagno walaabshaa iga bixi oo tan iyo saakaa fadhiday intaad fadhi kudirarka fadhiday oo aad siyaasadda waxa wey gorfaynaysoo falanqaynaysay siyaasadda aad ka hadlaysiina dadka siyaasadda ku jira aysan ku aqoon biil la kugu siinin maa shaqaysati oo xamaalati oo alaabta dejisi oo shahaaga wax weyn adigu adacsati oo kelida iska bixisi waxaa laga yaabaa inu yidhahdo hebelow lacagii soo dir ma shaqaysto ma xamaasho wakhtigiisu wuxuu ku dhumiya waxaan macno lahayn qiila waa qaalaha la iska ilaaliyo waxaa la mid ah dadka dadka warka u kala qaada hebel baa saa yidhi baa la yidhi heblaayaa saa tiri sheekh hebel baa ku radiyey hadalba hadda ka hor saa yidhi baa la yidhi ma dhegaysatay markaasaa laga yaaba inuu soo qada dadka hadalladoodii oo isku jarjaro hebel shalay iyo maanta somid ar ah, wax la bixinahayo shalay iyo maanta dad baa waxaan ka shaqeeyey war cimrigaaga waxaan aad ku bixinaysid wax kaaga khayr badan baa jira gasho qiilo waqaala iska ilaali dad waxaan garanayaa toban sano magaaladaas nairobi aan joogay dad joogay mar allaala markaa dad waxaa jira mar alla aan intaa waa arkahay marka qofka muslimka aad la kulanta waa inaad wax ka dheefti soo nebigu qofka muuminkaa kuma tusaaleen baraafuun iyo catar nin sita muminka la kulankiisaabaa waaa laga dheefaaba laakiin qof mar allaala markaad la kulanteed aan aakhra ku xasuusinayn oo maslaxadaada adduunya aan kaala talinayn laakiin marka aad la kulantay aad ku arkaysid isagoo dad caayay oo dad wax ka sheegaya oo dad dhibaataynaya oo aflagaadaynaya wax ma bartaan ma ganacsadaan noloshooda ma maareeyaan horumar aakhriya mid adduunya aad ku arkaysa ma leh masaajidda safka hore ku arki maysid waxbarashada iyo cilmudalabka ku arki maysid laakiin waxaad ku arkaysaa aflagaadaynta hadday tahay mid qoys hadday tahay mid qaran hadday tahay mid qabiil hadday tahay mid culummo dad unku aafaysa maad arkaysa cuqubo iyo ayaan darre intaasa ugu filan marka inuu ilaahay waxaa xasanulbasri inuu habaan u malaynaya min calaamaati ciraadillaahi cani ilcabdi astaamaha lagu garta addoonkan ilaahay inuu nacay oo ilaahay kaa jeensado uusan ku rabin waxaa ka mid a an yajcala shuqlahu fii maa laa yacniih ilaahay inuu kugu mashquuliya waxaan ku anfacayn sababtoa ah ilaahay hadduu ku jecel yahay wuxuu jecel yaho raalli ka yahu kuu dooran lahaa kuu mashquulin lahaa laakiin haddaad aragtay waxaan danu kugu jiran adoo ka daba laabanaya ilaahay cinaayadiisa iyo xifdigiisaaad ka dhex baxdo ilahay waa ku nicay ugu isilaale marka wakhtigaaga ilaasho canqiila waqaala wa karat asu'aali su-aasha badnaanteeda su-aashu laba qaabba way noqon kartaa dadkii dawarsanaya o aan ka soo hadlaynay walaalayaalo kuwa qaylin assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum intaasoo jeer bay isdaba dhigaheen assalaamu calaykum war madadagoola yaalaad la hadlaysaa waa ku maqlayaan dadku waa kaa radiyeen assalaamu calaykum ilxaax bay dadka ku samaynayaan naftaaga soo jida waxaway naftaaga dhacaysa isbitaal baa laga jiraa karata su-aal marka ilxaaxa noocaasa oo dadka bani aadamkaa in wax la weydiisto qaabka lagu badiyo ayadu waa qaybta ilaahay u nicbiya waxaa karata su-aal soo gelaya xagga cilmiga masaa'il cilmiyahoon baahidoodu oolin adigana wax kugu kalifay aysan jirin ummadna aadan uga faa'iidaynaynin maantao dhan inaad ku mashquusha xukunkeedu muxuu yahay sidee weeyaan maxaa culummadu ka qabaan waxaa weye waxyaalaha noocaas oo kale inaad ku mashquushid ayadana ilaahay wuu nicbiyo su-aalaha cilmigaa dadka weydii wixii wanaaga ummadda weydii laakiin baahideeda waa inay taallo cidda aad weydiinaysidna is leedahay waa cid ummadda u faa'idaynaysa ama aday shakhsiyan kuu faaid kuu taha karata su-aal marka bani aadamka in wax la weydiistaayo oo wax la weydiisto oo la yidhaahdo wax isiiya a'immadeenna shaaficiyadu laba qowl bay isugu khilaafsan yihiin arrinkaa ma bannaanta mise ma bannaana ra'yi wuxuu qabaa inay xaaraam tahay bani aadam in wax la weydiisto waana daahirka adilada markaad fiiriso sida ka muuqatay axaadiista xaaraam inay tahay ra'yiga labaad waxaa weeye waa xalaal oo bani aadam wax waa la weydiisan karaa laakiin shuruud bay u xidhaan saddex ah shuruuddaa saddexdaa waxaa ka mida kow adiga saa'ilkaahi oo qofkan wax weydiisanaya su-aashu ayadaaba dulli wadatee dulligii su-aashu wadatee mid ka badan inaadan la imaan kuwa waxaad arkaysaa nafta iska ridayo ilmaynaya waxaan laga yaaba inaan waxba ka jirno beenta ay tahay ilin buu qubayaa marka iiq iiq iiq iiq buu ku haya waa dulli zaa'ido bani aadam dhul kale isu qaar baa saas ku haya xataa war ilahi baa gacmaha loo taagta kuwaana u taaganhaya walaalayaalo walaalayaalo idinka keliya waxay siin kara qaarkood odhanaya intuu geliyo xasri war su-aashan dulligeeda noocaasa iska dhaaf waa midda labaadee qofka aad wax weydiisanaysid waa inaadan silcinoo laftirkiisa rafaadin oo aadan weji weji gabax ku ridin qofka waa qayb iyaduna lagaa maarmaana qaybtaas ayada waa midda saddexaade meesha waxaa yaalla waxaan baahi kugu kalifay dee waa inay jirto wax keenayaa waa inay jirto aad ka maarmi weyday oo xaaja ay jirto waa haddii adigu aad wax weydiisanaysa qof wax u weydiin kartaa mau shafaaco qaadi kartaa waa tafsiil baa la gelinayaa waxaan odhanaynaa haddii qofkan in loo shafaaco qaadiya waxa looga shafaaco qaadaa ay wax wanaagsan tahay ajar baa laga helayaa nebigeenanoo ishfacuu tuujaruu buu ohan jiray ergeeya ajar baad ka helaysaan haddii laakiin waxa aad qofka u weydiinaysaa ay tahay wax xaaraama ama aan sax ahayn dee asagana uma bannaan aduguna waad ku dambaabaysaa wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi